bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdi waxaan soo haynay fas waxaan ku jirnay kitaabkii sulam lwusul ilaa cilmi lusuul lisheykh xaafid ibn axmed alxakamiy raximah llah faslun fi bayaani umuurin yafcaluha alcaama waxyaaba ay caamadu samayso minhaa maa huwa shirkun oo qaarkood ay shirki tahay oo minhaa maa huwa qariibun minhu gaalnimada u dhow wa bayaani xukmi ruqa watamaaim tufta iyo tamaaimta qardhaasyada qardhaasyada axkaamtooda marka wuxuu yihi waman yasiq biwadcatin wamanaxa kii yasiq ku kalsoonaado kalsoonidiisa ku xiro biwadcatin aleel aw amase naabin mici aw amase xalqatin xalqad wax wareegsan oo bir iyo wax lamida camal ah ow acyuni diaabi ama di-aabta gurwaada indhihiisa aw khaytin amase aw khaytin ama dun dun iyo wax lamida gacmaha ku xirto ku kalsoonaada marka aw cudwin ama xubin laf min annusuuri shimbiraha ka mid ah nusuur waa jamcu nasr waana nooc shimbi shimbiraha ka mida weyan gorgorka iyo wax lamidka aw amase watarin ama boqon ku xirto aw amase turbati lqubuuri qubuurta ciidooda ku kalsoonaado kalsoonidiisa dhigo meeshaas liayi amrin arrinkii ahoo kaa-inin ahaanayo tacallaqahu waxaan lasoo sheegay ku dhegaayo tacallaqahu damiirka waxaan lasoo sheegay sheego dhana u noqonaa hore ay tacallaqa bihi waxyaabaha lasoo sheegay ku tacalluqo kudhego ku dhego ku kalsoonaado wakalahu llahu ilaahay wuxuu u daayaa qofkaas ilaa maa kii ayuu u daynaya callaqahu oo isku xiray wixii uu dusha u ritay oo ku kalsoonaaday isku xiray buu alle u daynayaa garabkiisaa ka baxaya oo ilaahay subxaana watacaala xadkaas garabkiisii uu ka baxaya ambiyada ilaahayna diintooda ma ahayn dadku inay qubuuraha ciid ka qaataan iyo waxyaalahan inay barakaystaan iyo ambiyada ilaahay diintooda maba ahaynba weligaana ma soo helaysid nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo dadkii wanwanaagsanaaye isaga ka horreeyay ambiyada ilaahay qubuurtooda inta raadiyo ciid iyo wax inuu kasoo qaatay isku dayaayo ma arkeysid nusuusta cid kuu sheegeysana male taas macal midka samaynayo nebigaa ciid qaatay iyo ka maqli maysid waxaa kaloo garanaya ambiyada ilaahi subxaana watacaala qubuurtooda lamaba yaqaanba ilaa nebigeena u ahna caleyhi salaatu wasalaam nebigeena unbaa la yaqaan qabrigiisa nebi kaleo qabrigiisa si saxa ah loo yaqaan ma jiro haddii ambiyada iyo awliyada qubuurtooda in ciid laga qaatay diinta ilaahay ay kamid tahay ay ku wanaagsan tahay ambiyada aahaartooda ilaahay sugi lahay ou reebi lahaa taa marka in la ogaado waxaa kalood ogaanaysaa aathaarul ambiyaa oo la tatabuco raadadka nebigu meeshuu fariistay iyo meeshuu ka kacay iyo geedkuu mar ku harsaday iyo oo baraka laga barakaystaa waa dhaqankii reer bani israaeil asxaabtuna maba aqoonin waxaas oo yacni way diidi jireen waxaad dareeme waxaa sanad saxiixa ku sugnaaday cumar bnu khadaab radia allahu canhu wuxuu arkay dad wuxuu arkay dad geeddii nebiga uu kula baayactamay geeddii nebiga uu kula baayactamay mu'miniinta waqtigii baycatu ridwaan oo ilaahay qur-aanka ku sheego laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara geeddaas ayaa wuxuu arkay dad u qasdaaya mar walba oo intay tagaan hoos fariisanaayo oo barakaysanayo buu arkay markaasuu cumar waxa uu yidhi markuu madiine tegay ayuu yidhi dadkii idinka idinka horreeyey waxaa halaagay aahaarta raadadka nebiyadooda ay ka yani meelaha ay ka kacaan oo meeshay fariistaan barako ay ka raadiyaan oo ay barakaystaan taasaa halaajisay oo tatabucaas iyo raacraacitaankaas ayaa halaajiyey marka wuxuu yidhi aada buu dadka uga horaray ugana canaantay marka sanadkii dambe laba riwaaya la wariyaa cumar bn khadaab wuxuu tamaniyey horta inuu gooyo geeta riwaayadka qaar waxay leeyihin cumar geedi in la jara jarayo geedi meesha waaba laga jarayo waa la aqoon waayo marka saas bacdi riwaayaadna waxay dhahaan eh, geedo kalaa meeshii ka baxay oo geedkii intuu cumar sidaa tamaniyey sanadii dambe markay meeshii soo mareen waxay soo mareen iyagoo geedo fara badan meeshii ay ka baxeen oo geedii laga garan waayo geedihii kale marka aasaartaas in la baabi-iyaa sunnadu tahay nabigana calayhi salaatu wassalaam waa kii yidhi cali bn abi aalib radi allahu canhu waa kii u diray e, xadiidkii abilhayaaj oo fi saxiixi muslim wuxuu cali ku yiri abulhayaaj alaa abcatuka calaa maa bacatanii calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wixii nabiga ii diray makuu diraa anlaa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timhaalan ila dammastuhu wuxuu nabiga ii diray buu yihi inaanan ka tegin qabri dhulka laga kormariyey oo la oo la muuneeyey oo la qurxiyey oo kor loo qaaday inaanan dhaafin ilaa aan dhulka la simo maaha ama inaan isku simo isaga oo taakadii sharciga ugu talagalay aan laga kor yeelin walaa timhaalan meelna sawi timhaal riwaayad suurad ayay leedahay riwaayadana timhaal timhaalku waa taallada taallada ama waxaan statuska la dhaho inaanan ka tegin ilaa inaan baabi-iyo ma ahan oo iyadana aan baaba ka dhigin marka tamaasiisha oo la baabi-iyo qubuurta oo la dumiyo qubuurta dhisan oo la dumiyo waa min sunani sayid lmursaliin waa sunada nabiga calayhi salaatu wassalaam dad baa waxay u maleeyeen yani ku tumasho xuquuqda awliyada lagu tumanayo ma ahan sidaa nacam nebigaa saa dardaarma caleyhi salaatu wasalaam saxiixu muslim uuna xadiidkaas ku sugan yahay imaam imaamkeena imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagana wuxuu yidhi maka kuma waxaan arkay buu yidhi iyadoo aan qubuurtan la kor yeelin dadkii yani wanwanaagsanaayo igu horreeyey reer maka qubuurtooda taako qabri ka badan taako ma aanan ku arkin marka qubuurta inta la dheereeyo oo la maryo cagaaran la dul saaraayo oo nalal laga shidaayo sunnada nebi maxamed maa sal l salam iyay marka sunadiisa saahay sunan eh, lyahuud wnasaara oo nabigu sal l slam wuxuu yihi lacana allahu lyahuuda wnasaara itakaduu qubuur ambiyaahi masaajid ambiyadooda qubuurtooda masaajidka dul dhiseen soo ma garana walidaalika axaadiistuna saas ay sheegtay kutubaha fiqhiga iyo axkaamtuna saasay tilmaameeno kutubaha fiqhiga oon innaga axkaamta u naqaano waxaa ku yaala iyagana inaan qubuurta la dhisin walaa yubnaa calayhi walaa yujasasu saasaa ku taalla macana ayib oo abu shujaaca matniga abu shujaaca minhaajka iyo qubuurta inaan la dhisinaa ku taalla macana soo ma garana marka qubuurtan la dhisaayo xadiidna lagama keenin axkaamtiina lagama keenin soo ma garan marka eh, taas marka aahaartaas oo dhan marka waa waxaa loo diiday waa la reebay aahaartaas inay muuqato oo dadku u muuqato si ay ugu fidnoobaan si aynan taa u dhicinba nebiga waayo in la baabi'iyaaba oo farayba asxaabu rasuulilaahina dhaqankoodu sidaas ayuu ahaa marka waxyaabahaas buu sheekhu marka ka ayuu ka hadlaya wuxuu yidhi marka waman yatiq axadkii marka ku kalsoonaado kalsoonidiisa dhigo biwadcatin aleel ow naabin ama mici ow xalqatin ama xalqad xalqadu marka waxa weeyaan birta waxay samayn jireen bir naxaasa ama yani bir saas oo kale ah ayay gacanta ku xiranayeen iyagoo marka aaminsan in cudurada qaar ama yani ama isha iyo inay ka ilaalinayso ayay u haysan jireen ayb asbaabahana shalay waataan ka hadalnay waa un saddex nooc sabab sharci ah sababta sharciga marka waxaa weyaan waa kitaabka iyo sunnada qofku inuu isku daaweeyo qur-aan iyo xadiid qur-aan iyo ducooyinka nebiga kasoo arooray sala allahu alayh ali wasalama kuwaas ayagu waxaa weeyaan eh, labada waxyi wixii ah waa laa shaka waa sabab sharci oo fiican waxaa kaloo asbaabta kamida ah sabab mubaaxa sababta mubaaxana waxaa weeyaan qofku inuu isdaaweeyo shay la yaqaan daawadiisa inuu inuu isku daaweeyo masalan cudur baa hayo kaniin ayuu u qaatay kaniinkaas waxaa la ogyahay markuu cuno falgalka iyo waxa uu samaynayo ayaa tajrubo ahaan loo ogyahay taas iyada waa sabab sharciya maxaa nabigu wuxuu yihi sal l cl slam cibaad allahi tadaawo addoommadaa loo isdaaweeyey waa isdaaweynaya marka qof soo ma garani daawadu laak waa inaa u ictiqaadiso inay sabab un tahay sabab waayo ilaahay baana daawo ka dhigay hadduusan alla ahayn ousan alla ku qadarin uusan daawo ka dhigeen waxba ma noqoteen ninkii marka sababtaas ugu kalsoonaado sidii alla ugu kalsoon oo kale ninkii kiniinka ugu kalsoonaado isaga laftirkiisa tawxiidkiisu nuqsaanaa ku jirta sooma kasi midda saddexaad waxaa weya waxyaabo daawo aan ahayn oo tajrubana aan lagu arkin oo yacni habka ay waxu daaweynaysa aan la fahamsanayn isla markaana aan waxyi alla aan ahayn kitaab kitaabkii sunnaaan laga soo miinguurinin oo haddana la dhahaayo waxbay tarayaan kuwaas oo kale waa shirki waayo aslu tawxiidi baan dhihnay waana midaan oo ka hadlayo birtaan marka halkan qofka uu ku xiranayo halkaas birta uu ku xiranayo ee uu leeyahay il iyo waxyaas iyo waxaa waxaabay iga ilaalinaysaa ictiqaadkaas isaga baa iska qabo birtaan falgalka ay la samaynayso cudurkan lama fahamsana waa wax isagu dadku dadkuna waa kala garan karaan wixii yacni daawo la tijaabiyey oo falgal leh iyo wixii dadku una iska aamineen qofku waa garan karaa wixii marka dadku un iska ictiqaadiyeen oon yani macnawiyan walaa xisiyan midna aan usugnaanin baabkaanay ku jirtaa waana middaas midda uu sheekhu ka waramaya raximah llahu tacaala wawacyuni di-aabi mushrikiintu waxay samayn jireen iyagana dhurwaaga marka uu baktiyo isha ayay intay ka bixiyaan ayay waxay ku xiri jireen eh, waxay ku xiri jireen dun ama wax lamida ilmaha ayay halkaas u suuri jireen marka waxay ka aaminsanaayeen marka jinnigu haddii uu arko il dhowaa waa ka cararayaan waxaasay aaminsanaayeen marka waxyaaba sheekh marka inuu ka hadlo taasaa keentay ma garanayo kulle soomaalida dhaqankaas inuu soo soo gaaray in kale nacam ayb markaasu wuxuu yihi ow khaydin ama yani dun khaydku marka waxaa wey waa dun ama waxaan ay geriga ama waxa uun maro calal halkaa lagu xirto nacam kuwaas iyaguna mushrikiinta dad badan mushrikiin ahaa sameeya halkaas yani ay ugu xiran tahay baashaan maxay halkan ugu xiran tahay macnaa ku jiro kuleey waxaasay kaa ilaalinay huruudda iyo ay aada u isticmaalo iyo nimankan yani madax duubta aw cudwin ama xubin oo min anusuuri shimbirkaa eh, yani kamida aw cudwin ay cadwin min anusuuri aw watarin ama boqon watarka isaga waxaa weeyaan eh, qaansada markii yani qaansada waxaa eh, weeyaan eh, xarig ayaa lagu xiraa waxaana waa lasoo qalloociyaa eh, qori markaasaa qalloocan bay leedahay marka inta udhexayso meeshaa marka qallooca sare iyo ilaa iyo xarigga xariggaa water la yidhaahdaa sahmiga ama leebku marka labadaas meel ayaa la geliyaa macruuf weyaan marka badanaa watarka waxay ka samaystaan ratiga oo kale markau baksiyo ama u gowracaan fayshiisa intay gooyaan ay xarig oo kale uga dhigaan marka waa adag yahay ma go-aayo muddo markay qaansadaas isticmaalaan salaartaas markay muddo badan isticmaalaan waa furayaan qoortay u xirayaan marka qoortay ugu xirayaan waxay aaminsan yihiin isha inay ka ilaalinayso saasay aaminsanaayeen waa la reeba isagana waa xadiis saxiixa nabiga ku reebo ruwayfe xadiis ruwayfe oo watarin ama boqon o amase turbati lqubuuri qubuurta ciidooda qofkii ku kalsoonaado oo yani sir baa ku jirta ictiqaadsan oo adiga a ku caafimaadayso ama waxyaabahaas tan marka caaya waaba midda ugu badan waa hadda dadku tan aaday ugu badan tahay qubuuraha way barakaystaan ciidna waa kasoo qaataan ciiddaas waa la qooyaa halkaasas ay marsadaan ilmaha loo mariyaa halkaa nacam ciiddu waxay sameeyaan waxay ku xirtaan farqahay ku xirtaan ciidu mararka qaar dadka jiran oo kale inta biyo loogu daro loo qasaa la siiyaa waxaasoo dhan marka caqlina ma keenayo sharcina ma keenayo ciid biyo lagu daray qof in la cabsiiyo oo kusii jiranaya soo ma garani taas marka iyadoo aaday u badan tahay istishfaa ayaa laga raadiya caafimaad liayi amrin arrin kastoo kaa-inin ahaanayo tacallaqahu waxaa lasoo sheegay ku dhego yani waxaan waa iska mithaal waaye sheekh u qaar waag waaqiciisi uu kaga hadlaayo laakiin haddii wax kale oo noocaan oo kalea qofka uun iska aamino waa soo gelayaan nacam sooma garana waxyaaba badan ay marka soomaalidu samaysaa oo waxaa jirto badda oo kale biyo inta laga soo qaado dhala lagu shubo dhaladii marka guriga kor looga xiro dhaladaa marka biyo bad ayaa ku jira waa gurigay ka lulataa maxaa laga aaminsan yahay guriga isha isha ayay ka difaaci ayay kuleeyihiin nin walba ada meel walbaana gobol walba ama degmo walba waxaa laga yaabaa qofku inuu garanayo wax noocaas oo kale waxaanay soo gelaysaa laftirkeeda biyo badeed waxay kaa celinaya maaha calaaqa ay la leedahay il iyo biyo badeed si taana marka ma jiraan wakalahu llahu ilaahay wuxuu uga tagaa ilaa maa kii ayuu uga tagaa callaqahu u ku dhegay wixii uu ku dheliy buu ilaahay uga tagaa isagana marka haddaa alle ku kalsoonaa weys waxaasaa lagu daynaya marka marka biyo badeed maxay kuu tarayaan haddii alla garabkaaga uu ka baxo ciid maxay kuu taraysaa hadduu alla garabkaaga ka baxay waxaas oo dhan marka il dhurwaa maxay kuu taray haddii alla garabkaaga ka baxay waxay taraysa ma laha walidalika axaadiis ayaa kusoo aroortay iyadana sidaan oo kale qofkii tamiimo ama yani qardhaas iyo wax lamida xirto falaa atama allahu lahu ilaahay uma dhamaystiro waxa uu ka rabo qofkii marka man tacalaqa wadacatan aleen iyo qofkii isagana xota falaa wadaca allahu lahu ilaahay yani deganaan ugama tago waxba ilaahay garabkiisa uu ka baxayaa xudayfata ibnu lyamaan wuxuu arkay nin waxaasoo kale ay u xiran yihiin qardaastaas markaasuu wuxuu yihi wamaa yuminu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun ayuu akriyey dadka badankood ilaahay ma rumaynayan ilaa ayagoo shirki samaynayo unbay rumaynayaan waxaasu marka ka uma aruqaa min xumatin aw cayni fain takun min khaalisi lwaxyayni fadaka min hadyi nabiyi wa shircatihi wadaka la اkhtilaafa fi suniyatihi ama aruqa almajhuulat lmacaani fadaka waswaasun min ashayطaani halkan waxau uga hadlayaa sheekha tufta waxa tufta la yidhaha tufta tuftu marka inay tuf sharciya noqoto saddex shardi baa loo shardiyaa saddex shardi ayaa loo shardiyaa tuftu inay tuf mashruuca ay noqoto shardiga koowaad waxay tahay an takuuna min alwaxyeyn tuftu inay labada waxyi kitaabka iyo sunnada mid kamida inay tahay waxaa laysku tufaa imaa inay qur-aan tahay ama axaadiidta nabiga ay tahay sala allahu alayh ali wasalama qur-aan waa soo aroorto abu saciidin alkhudri ayaa dad ay isla socdeen asxaabta kamid a cid dad bay u martiyeen qoladii ay u martiyeen marka waa martisoori waayeen nin ayaga kamid a la qaniinay markaasay waxay dhaheen cid wax ku tuftaa ma idinku jirtaa markaasay waxay yidhaahdeen ha laakiin shardi waxaan idinkula gelaynaa soddon neef oo ariga inaana siisaan markaasay markaa yeeleen faatixadu ku akriyay abu saciidin alkhudri ninkii waa raystay xoolohoodii soo qaatay nebigay u keeneen nebigiina waa u fasaxay sala allahu calayh waali wasalam marka waxaad garanaa marka faatixadii waa laysku tufay waa qur-aan sunada nabiga calayhi salaatu salaamna adciyo badan baaba soo aroortay bismi llahi turbatu bismi llahi turbatu ardina biriqati bacdina yushfaa saqimuna biidni rabbina as'al llah alcadiim rabi alcarshi alcadiim an yashfiya adciyo badan baa soo aroortay qofku markau jiran loogu duceeyo taa iyadana marka wa an takuuna min alwaxyeyn waa shardiga koowaad shardiga labaad waxaa weeyaan an takuuna mafhuumatan waxa la isku tufaayo in la fahmi karo takuuna mafhuumatan bimacnaa waxaa weyaan an takuuna yani luga carabiya inay tahay tuftu inay af carabi tahay luga carabiya inay tahayo qur-aankii lagu dari kara markaas ama lagu dari karo yani hadday qur-aan tahay waa la garanaa marka mogta le qur-aanku carabiguu kusoo degaya haddii kalena inay sunnadii tahay baa lakala kala garanaa waxay tahay la fahmaa haddii luga carabiya ay tahay laakiin haddii tuftii af kale loo bedelo waxa ma taraysa adciyadaanad aan sheegayno bismi illahi turbat ardina biriiqati bacdina yushfaa saqiimuna biidni rabbina haddii af soomaali loo bedelo qof lagu akriyo xo tari maysa tuf sharciyana ma aha soomaali ma loo bedelayo sooma garan ducada iyo waa kala duwan tahay yani iyo iyo yani iyo dikriga ma'suurka ah ducada guud oo qofkaan allah ku caafiyo iyado taas duco waa tuf ma aha laakiin shayga qofkaan lagu tufaayo waxaa weyaan inuu noqdo shay labada ima inuu labada wax shardiga koowaad ama shardiga labaadna waxaa weeyaan in uu yahay in la fahmi karo an takuuna mafhuumatan wax la fahmayo maxaa ku baxaayo marka waxaan la fahmayna ku baxaayo qofkaan masalan waa yimid waa jiran yahay nas baa qaniinay ama jiro kalaa ku dhacday wax aan la fahmaynin buu akriyay qofka tuftaas marka waxay noqonaya tuf aan sharci ahayn oo shirki ah maxaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi tuftaa wax laga weydiiyey markaasu yiri tuftiina iisoo bandhiga marka wuxuu yihi wixii nebigu marka oo la gartay waxyi ah la garan karo oo ogolaaday wixii aan la garan karinna nebigu calayh isalatu salaam markuu ka reebda shardiga saddexaad waxaa weeyaan an yactaqida qofka raaqiga ee tufaayo inuu ka ictiqaadiyo annahaa sababun tufta inay sabab min alasbaab ay tahay ee iyada inaysan gaarkeeda xorreysii karino sabab ilaahay subxaana watacaala uu sharci ka dhigay inay tahay inuu aaminsan yahay saddexdaas shardi marka la helo tuftu waxay noqonaysaa tuf mashruuca haddii saddexdaa la waayo tuftu waxay noqonaya tuf tawxiidkii ka hor imaaneysa uma aruqaa uma intaa dabadeed aruqaa tuftii min xumatin layskaga tufo min xumatin yani sun bahal qofkii qaniinay suntiis darteed layskaga tufo aw amase caynin il qofkii la laga tufaayo fa in takun haddii ay tahay tuftu in takun haddii ay tahay hiya iyadu min khaalisi lwaxyeyni waxyiga kiisa yacni la barax tiray waxyiga alle kitaabka i sunnada weyaan haddii aayad ama xadiid ay tahay fadaaka kaagaasi min hadyi nabiyi nebiga dhaqankiisi iyo hadigiisii weeyaan wa shircatihi nebiga shareecadiisii weeyaan ayay kamid tahay wadaaka kaagaasina la ktilaafa wax khtilaafa kama taagna fii sunniyatihi sunnanimadiisa day labada waxay tahay qur-aan iyo xadiid khilaaf kama taagna yani qur-aan iyo duco nabiga ka sugnaatay sal slam ama aruqaa tufta almajhuulatu laga jaahil yahay almajhuulatu lmacaanii macaanideeda laga jaahilka yahay fadaaka kaagaasi waswaasun weeyaan waa waswaas oo min ashaydaani shaydaan ka ah tuf aan la aqoonin waxa ay tahay waa waswaas shaydaan xaggiisa ka ahaa wafiihi kan dhexdiisana qad jaaa uu ku yimid alxadiidu xadiidkii anahu isagu shirkun inuu yahay wa fiihi kan shanigiisa dhexdiisa qad jaaa waxaa yimid alxadiidu xadiidkii baa yimid anahu isagu shirkun inuu yahay bilaa miryatin shaki la-aan ee faxdaranahu ka digtoonowniyah ka digtoonow tuf aan la garanayn inaad isticmaasho ama a adigu dad ku tufto iska ilaaliy id cillo ee kullu man qof dhammaantiis yaquuluhu dhahayo laa yadrii xaal uunan ogeyn id cillo kullu man qof dhammaantiis yaquuluhu dhahayo laa yadrii ma oga lacallahu isaga yakuunu inuu ahaanayo lacallahu yakuun inuu ahaanayo tuftu ay ahaanayso maxdal kufri kufri barax tiran ma oga sababta loo reebaya waxay tahay qof kastoo tuf uusan aqoonin isticmaalo oo iska akriyo waxaa laga yaabaa gaalnimo inuu ku dhawaaqayo ounan na ogeyn id cilo ee kullu man qof dhammaantiisa yaquulu dhahayo tuftaas majhuulada ah laa yadrii ma oga lacalahu isagu inuu mudan yahay yakunu lacalahu yani inay mudan yahay yakunu inuu ahaanayo huwa isagu yani maxda alkufri kufri barax tirkiis naam kufri yani maxdi ah oo barax tiran inuu ahaanayo waxa uu wax ku tufaayo oo u akrinayo shayga maqruuga ah oo la akrinayo oo akrinaayo inuu kufri maxdi oo ahaanayo ma oga aw amase huwa isaguba min sixrilyahuudi inuu yahay yahuud sixirkeeda inuu yahay ma oga kaas oo muqtabasun laga qalin daartay oo yahuud laga qalin daartay kaasoo labasuuhu yahuuddu ay ku yani ay ku talbiisiyeen ay geliyeen cala cawaami cawaamta korkooda faltabasa markaa uu u galay waxaanan ogeyn waxaan inay inay gaalnimo yihiin maxdina haddaysan gaalnimo maxdi aanay ahaynna waxaa suuragala sixir yahuud laga qaatay inuu yahay oo cawaamtii marka talbiis loogu sameeyo waxaan waxbay taraan inta laga dhaadhiciyo loo talbiisiyey faltabasa markaasna uu shaygii dheeh galay oo wuxuu yahay saa lagu garan waayo markaas isku soo duduub ama waa sixir ama waa gaalnimo kuleeyahay sixirka gaalnimadana waaba gaalnimo sixirkuna waa gaalnimo sidau keeni doonaba nacam marka iskaga dheeraa waxaan waxa ay yihiin aan la garanayn qofku inuu ka fogaado waa marka faxadiran uma xadaari minhu laa tacrif ilxaqa watanhaa canhu faxadiran ay fakun ahaaw neo xadiran mid digtoon ahaaw uma markaa dabadeed dana xadaari digtoonow qaado oo digtoonyani digtoonow minhu kan xaggiisa ka digtoonow laa tacrif ilxaqa xaqa yani ha garan waayin watan-a markaa ka dheeraata canhu xaggiisa marka beydkan dab waa digniin u siinaayo qofku inuu ka digtoonaado ruqyo ama tuf aan la garanayn waxa ay tahay marka isku soo dudub ruqyadu hadday labada waxay tahay qur-aankii ama duco nabiga alayh salatu salaam ku sugnaatay lana fahmaayo oo luqo kale iyo wax kaloo la garanaynin aysan ahayn sabab inay tahayna laga ictiqaadsan yahay ruqya sharciya laakiin hadday tahay tuftu mid shuruudaas mid kamid ah, hadday weyso tawxiidkii markaas ka hor imaanaysa oo ay dhaawacaysaa wafi tamaa'im almucallaqaati intaku aayaati mubayinaati halkaana tamaaimta iyo xirsiyada iyo qardhaafyada ku gelayaan tamaa'im waa jamcu tamiima tamiimadana waxaa weeyaan waa qardhaaska qofka dadka ilmaha iyo waxaa loo xiro ama dadka waaweyn ay xiran yihiin xoolaha waa loo xiraa tamiima marka waa macruuf tamiimada ama xirsiga isaga laftirkiisa waa laba nooc xirsigan ama qardhaastaan la guntay waxa ku qoran inay yihiin waxyi masalan aayad qur-aan iyo duco nebiga ka sugnaatay sal l salam haddii aayado qur-aan la qoray ama duco nebiga ka sugnaatay la qoray ee markaa inta la duuduubay maqaar la dhexgeliyey laysku xirxiray ee kuul ahaan inta loo sameeyey qofkaan gacanta loogu xiray ama inta loogu xiro kaas isaga waxaa weeyaan sheekhu wuxuu dhihi doonaa wuu keenayaa Eh, culamadii hore asxaabtii iyo taabiciintii iyo dadkii ka dambeeyey iyo way isku khilaafeen tamiimada noocaasa xukunkeeda muxuu yahay ma banaan tahay in la xirto waa laysku khilaafay hadhihin macnaa qur-aankii baa laysku khilaafay hadhihin qur-aanka iskuma khilaafsano selafka maa laakiin waxaa weeyaan shaygan habkan loo sameeyey habkan loo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii badankood ma lagu arkin bacdi marka culamaa ijtihaad ay sameeyeen marka qofkii masalan cabdullahi bn cumr bn caas iyo kale waxaa ka sugnaatay waxaa laga sheegaa qofkii ilmihiisa ducada xifdin waayo ama yani ducada adciyada xifdin waayo oo xifdin kari waayo inuu intuu u qoro ayuu qoorta u suri jiray saxaabada in badan oo kamidana waa ma ma samayn jirin ficilka asagana taabiciintii iyo marka masalada marka hadday tahay qardhaasta ama xirsigu hadduu qur-aan ku qoray waa laysku khilaafay e, sababta keenaysana de waxaa weya waxaa laga yaabaaba qofkaan qardhaastan qur-aan qur-aanka ku qoran inuu musqushii la galo xaalaad xunxun inuu wato ayaa laga yaabaa meelo qur-aanku munaasab uusan u ahayn inuu geeyaa laga yaabaa dadka qardhaasta iyo xirsiga xirtana waa noocaas musqul markay galaan iskama bixiyaan bal waxaa laga yaabaa inuu gacantooda xoog ugu xiran yahay oo sida looga furaaba ay adag tahay sooma garan marka waxaa dhici karta mashqushii markay gelayaan markay xaajo gudanayaan meel xun qofki isagoo jooga wax xun isagoo samaynayo inay haddana ah, qur-aanka korkiisa uu ku xiran yahay ku fiicna marka maa qur-aanka uma rabo saas haddaysan ahayn marka waxyi waxaan waxyi aanay ahayn qur-aan iyo duco nebiga ka sugnaatay midna aysan ahayn qardhaastu markaas waxay noqonaysaa waa shirki xadiidi rasuuli lah sal l slam man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka tamiima qardhaas ninkii xirto ama xirti faqad ashraka shirki shirkiguu sameeyey qardhaasyada marka hadda dadku ay qoraan qaarna qur-aan baa ku qoran dadka muslimiinta loo qoro kuwana wax ku qoran ba lama yaqaano xuruufa iskaga qoran oo wax ay ka taagantaha aan la garanaynin oo qardhaasyada qaar haddaad furfurto furfurto waxaa arkaysaa ha ha iyo caf caf caf iyo bak bak bak iyo xuruuf wax ay tahay aan la garanayna ku qoran meeshaas qur-aanna ma aha xadiidna ma aha kaasoo kale marka waa maxay waa asmaa shaydaan waay marka oo la magangelaayo waana shirki midda la shaka hadday qur-aan ku qoran tahay khilaafaa ka taagan daabidka marka tamaamtu inahaas u dadkan caajinta marka aaday ugu badan tahay dadkaan afrikaanka iyo dadkaan marka qaaradan hindiya iyo eh, hindida iyo soomaalida laftirkeeda iyo aaday ugu badan tahay waxaas ordhaasyadan iyo xorsiyadan nin iyo waxaa laga yaabaa qoys dhan waxaad arkaysaa nin iyo mid mid aan loo xiraynin ba laga weynayo waxaas waxba taraan wa fi tamaaimi qardhaasyadii almucallaqaati ee la suraayey yani qoorta qofka uu suranayo la surayo inta ku hadday ahaa hadday tahay aayaatin aayaad hadday ahaatay aayaadkaas oo mubayinaatin cadcad falikhtilaafu khilaaf khilaafiha waaqicun dhacay beyna salafi salafka dhexdooda fa bacduhum qaarkood ajaazahaa wou ogolaaday walbacdu kuwa kalena qaar kalena kafa waa diido waa ka reebtoonaaday in takun haddii ay tahay hiya iyadu tamaa'imtu mimaa kii siwal waxyeyne laba waxyi kasoo haray fa inahaa iyadu shirkun shirki weyaan bigayri maynin shaki la-aan hadaysa waxay ahayn shaki la-aan shirki waay bal inahaa iyadu qasiimatu laslaami bal inahaa iyadu tamaa intaasi qasiimatu laslaami aslaamka qoryaha ay gaalada ku qaybsan jireen masiirka ku kala qaadan jireen qeyb kamida weyaan fi lbucdi xagga fogaanshada ayay kula mid tahay can siima ulil islaami islaamka dadka u saaxiibka ah calaamadooda ka fogaanshada ay ay ka fog tahay sida adlaamtaas ay uga fog tahay ayay uga fog tahay baashaana islaamka dadka muslimiinta ay uga fog tahay aladlaam marka waa macruuf waa aladlaam waa qori ay yani alistiqsaamu bilaslaam markay safar iyo aadayeen waxay samay jireen qori qori saddex qoriyay soo qaadi jireen midna laabay ku qori jireen midna waxay ku qori jireen nacam midna waa banay jireen midkii usoo baxo marka hadday usoo baxo laa midka aana safarka ma aadi jirin waa shariisan jirin hadda usoo baxo midka hadduu usoo baxo midka nacam ana waa bixi jireen hadduu usoo baxo midka eberka ahna waa ku celi jireen marka nasiibkooda iyo waxa ku dhacaayaba qoryahaasay ku xireen alistiqsaamu biladlaami marka lamid tahay uu ley fi lbucdi xagga fogaanshada can siima ulilislaami islaamka dadka u saaxiibkaa calaamadooda laga fogaada fogaanshada ay ka fogtahay iyay kula mid tahay faslu min ashirki ficlu man yatabaraku bishajaratin aw xajarin aw buqcatin aw qabrin aw naxwiha min ashirki shirkiga waxaa kamida mid ficlu man qof ficilkiisa kamida yatabaraku barakaysanaya bishajaratin geed aw xajarin dhagax aw buqcatin ama buqco meel buqcatin waa meel aw qabrin ama qabri aw naxwiha ama waxay lamida geed waa la barakaystaa dadku dad badan baa geedaha barakaysta bal xilligii nabiga sal l slam ay dhacday oo dad inay yihaahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad xadiidkii tirmidi uu werinayo min xadiidi abi waaqid alleysi waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow geed daatu anwaad layraa oo noo sameey sida mushrikiintu ay u lahaan jireen daatu anwaad daatu anwaadna waxay ahayd geed ay suri jireen mushrikiinta seefahooda seefahay suraan marka hadhow eh, waa ka barakaystaan geeda ay ka barakaystaan bay ahaan jirta markay dagaalada u socdaana seefaha suri jireen markii dambea marka waxaa dhacday inay yidhaahdeen eh, waxay dhaheen eh, rasuulka ilaahay dad markaas islaamka ku cusubbaa waxay dhaheen rasuulka ilaahay noo samay daatu anwaad sida ay iyaguba daatu anwaad u leeyihiin markaasuu nebigu wuxuu yihi allahu akbar inaha sunan qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha wixii reer bani israaeil muuse ay ku dhaheen baad igu dhahdeen macbuud noo sameeya i tiraahdeen buuri kamaa lahum aaliha say iyaguna macbuud u leeyihiin soo ma garan marka eh, geed xilligaas nebiga oo noolaa sala allahu alayh ali wasalam dad isku dayeenba inay barakaystaan nebigaa ka celiya caleyhi salaatu wasalaam hadhow marka qofku inuu yihaahdo ma aha war waxaan meeshaan laga akrinayo yaa sameeyaba dadkan dad muslimiina waa abka abay muslimiin ahaayeen waxaan ma ayagaa sameeyo kuleeya nebigoo nool calayhi salaatu wasalaam ayaa dad nebigii uu ku dhex jiro ayaa isku dayay inay sameeyaan nebigu uu ka celiyay sala allahu calayhi wasalam haddii marka mas'aladan dadkii xilligii nebiga noolaa qaarkood ay fahmi waayeen iyagoo islaamkii weliba ku cusbaan laakiin luqadoodii carabi tahay oo annaga naga faham fiican hadday yani fahmi waayeen annagii marka xaggeen joognaayo nacam jahliga annagaa uga owleysan soo maa jahliga annagaa uga haboon ugana owleysan marka qofku inuu yidhaahdo ma waxaan wax sameeyay male beentaa inuu isku qanciyo yani wax jirin aw xajarin ama dhagax dhagaxsaga laftirkiisu alla barakaysta dhagaxu marka dhagaxaan la yidhaha xajarulaswadka aswadka lafta qaar waxaa laga yaaba xajarul aswadka lama barakaysta inay isdhahaan xajarul waxaa loo dhunkadaa sunada nebiga la raaca cumaraana kutusaayo hadalkiisa wuxuu yihi inii la aclamu anaka xajarun waa ogahay yiri inaad dhagax tahay laa tanfacu walaa taduru waxba dhibin anficin walowlaa anii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam qabaltuka maa qabaltuk haddaanan arki lahayn nebigu ku dhunkanayo maba ku dhunkadeen waxa loo dhunkanaa marka xajarka waa maxay waa nebigaa looga dayanaa alayhi salatu salam waa isaga cibaado islaama in la dhunkanadaasa cibaadao nabiga looga dayanaa sal slam ee macno gaar ah hadda xajarkan ku jiro oo lagu caabudayo ama lagu barakaysanayo ah laakiin dadku dhagax kale ay barakaystaanba nacan dhagax kaloo la bara weliba iska dhaaf biqaacda oo yani albiqaac almuqadasa maka iyo masjidulxaraamka dhexdiisa waxaad ku arkaysaa maqaamu ibraahimkii oo la barakaysanaayo birtaas lasalsalaaxay maarta oo birta maqaamu ibraahimka uu ka samaysan yahay yaa la barakaysanaa waxay u moodayaan waagi nebiga inay birtaas saas ayado nebigu taabtay oo marka waa jahli bir la barakaysanayo waxaa ma aha birtaas oon dadka lagama celi karinba meel kaloo nabigaa ku dhashay la dhahayo sala allahu alayh ali wasalam oon la hubin xataa oo guri iska dhisan ah ayaa maryaha iyo cimaamadaha iyo saas loo marmarina waa xajar la barakaysanaa haddayba dhacdaaba muslimiinta saas waa sameeyaan somaka aw buqcatin ama buqco meel hebelaa maray ninkaas weligaasaa meeshaas degay ishaaro ku arkay waa ajirtaa iyadana macana meelo waxaa jirta xataa aan qabri ku oolin wax ku duugan jirin oo dadku ay aadayaan liajli hebel meeshaana lagu arkay weligaasa meeshaan lagu arkayaa laleeyahay meeshaas marka meelaha kale waa uga duwan tahay waa usoo safraayaan waa usoo baraka soo ma garanin waxaasna waa lagu sameeyaa wadankeen aw qabrin qabri barakaysigiisa xadis walaa xaraj isaga naam ow naxwiha ama wixii lamida ah. naam shirkigay marka waxaasoo dhan ay kamid yihiin yatakidu dalika almakaana meeshaas wuxuu ka dhiganayaa ciidan ciidu ka dhiganaya yatakhidu dalika almakaana makaankaas wuxuu ka dhiganayaa ciidan ciid ciid marka maxaa laga wadaaga ciid in la fahmaa in waxtaa la rabaa hebel meeshaasoo ciid ka dhigtay macnaheedu waxay tahay sanadkiiba mar bau tagaa meeshaas sanadkiiba mar ayuu buqcadaas iyo makaankaas u qasdaa soo ma garani ayb marka muslimiinta acyaadoodu acyaad makaani iyo zamaani labaduba waa leeyihiin ciidan ciidulfitriga ama ciidul adxaa ciid oo zamaani ah waayo wakti waay iyadan markii la gaaro markaas dadku way ciidayaan waa dabaaldegayaan waa farxayaan salaadaa la tukadaa udxiyadii baa la qalaa wamaa ilaa dalik muslimiintu waxay leeyihiin sidoo kale meelo ay iskugu yimaadaan sanadkiiba mar meelaha sanadkiiba mar ay iskugu yimaadaan waxaa weeyaan waa waa meelaha ilaahay barakeeyo xajka loo tago sanadkiiba mar waxaana weeyaan markaas maka iyo ma xawlaha agagaarkeeda maka iyo mina iyo musdelifa iyo carafaad iyo waxaa la yidhaha almashaa'ir almuqadasa waay sanadkiiba dadku muslimiintu sanad walba waa aadayaan waa mashruuc ilaahay baa dadka ka waxay subxaana wa tacaala meelaha kale iyagu markaas meelo kaleo marka buqac muqadasa ah meelahaas iyaguna marka waa muslimiintu waa aadaan waxaa kaloo soo raaci kara saddexda masjid saddexda masjid iyagu marka sanadkiiba mar maahana iyagu markii qofka oo usuura suura gasho tegi karaa masjidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo salaaddii lagu tukadaa kun salaadood ay u dhiganto masjidkaas xaraamka iyo masjid eh, al aqsa wixii kasoo haray qofka hadduu meel sanadkiiba mar iska aado ciid waay waxa uu samaynayo waa ciid makaani ah eh, yuu samaysanaa hadduusa daliil u haysanin waxay noqonaysaa marku eh, waxay noqonaysaa eh, waxay noqonaysaa wixii mushrikiin alcarab lagu yaqaanay dhaqanka u ahaa walidalika nabiga sal ly slam markuu ninkii u yimid uu yihi yaa rasuula allah xadiidkii abu daawuud oo warinaya inii nadartu an anxara ibilan bibuwana geel ayaan waxaan nadar ku galay inaan ku gowraco yiri buwaana meesha la yidhaha buwaana markaasuu nabiga sal ll slam wuxuu yidhi hal kaana fiiha watanun min awtaani iljaahiliyati yucbad meeshaas sanam asnaamta jaahiliyada oo la caabudo maku yahay maku ooli jiray buu yidhi qaaluu laa maya bay hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim ciiddooda meeshaas lagu samey jirayo sanadkiiba mar meel ay usoo dabaaldeg tagaan oy usoo cibaado tagaan ma ahayd meeshaas maya baa leey idan awfi binadrika buu yidhi isaga nadarkaaga oofi buu maxaa laga garanaa marka meeshaas haddii meeshaas ay ahaan lahayd meel sanadkiiba mar ay gaalada usoo qasdaan cibaado ay ula soo qasdaan nadarkaas ma la fuli lahayn sababtaa ah waxuu noqonaa nadar macsi xadiidku nasoo ku yahay marka yatakhidu dalika almakaan ciidan marka waxa weyaan waa in la kala saaray ziyaaradii sharciga ahayd iyo midaan ziyaarada sharciga iyada maalin ma laha gaar qubuurta in la booqdaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam maalin gaar ahoo yani oo caleemo saartay oo sanadkiiba maalintaasaan qubuuraha soo booqana u dhihi jira ma jirin mar allaale markay u fududaato bal waxaa laga yaabaa in yani nebiga calayhi isalatu salaam marar badan badan badan badan oo tegi jiray sanadkii qubuuraha maaa laakiin maalin mucayana oo nebiga u xadaysnayd oo qubuuraha soo booqda mala ahaan jirin so ma marka ziyaarada sharciga maaha waxaan ka warramayne waxaan ka hadlayna waa ciid waay marka qubuuraha dadku ay sanadkiiba maalin ay tagaan oo maalin heblaayo oo ziyaaradii hebel la dhahayo oo dadkii ay xaggaas wada aadayaan oo safar u gelayaan oo meeshaas ay kusoo cibaadeysanayaan waxaa weeyaan waa itikaadu dalika almakaani ciidaa maalintaasu ciid laga dhiganayo meeshaas oo ciid laga dhiganayo qofka waxaa laga yaaba inuu yihahdo aniga ciid kama dhiganin meeshaas waa un ziyaaradaas baan dan leeyahay keliya inaan meydkaas meesha uu ku duugan yaha tago iyo waxyaabahaas haddaysan makaankaas ama meeshaas haddaysan ku caleemo saarnayn maxaa meel walba looga imaanaa adoo meeshaadi jooga ma u duceysid haddaa run sheegeysid qofku waa ku waa ku dadaalaa inuu meesha gaaro ziyaaraduna sheekhu wuu keeni doonaa midda sharciga iyo midda bidciyada farqiga u dhexeeya waxa la diidan yahayna waa midda bidciyada waayaani midda sharciga cidima diidan oo ahlu sunna ah wa bayaani ana ziyaarata iyo cadayn la cadaynayo ziyaaradu tanqasimu inay uqeybsamayso ilaa suniyatin wa bidciyatin wa shirkiyatin ziyaaradin inay saddexdaa uqeybsan tahay mid sunno ah sharci ah mid bidca ay ku jirta mid gaalnimaba ah, ah shirki ah hada wa min acmaali ahli shirki min gayri ma taradudin aw shaki maa yaqsidu ljuhaalu min tacwiimi ma lam ya'dan illahu bian yucadama kaman yalud bibuqcatin aw xajari aw qabri meytin aw bibacdi shajari muttakidan lidalika almakani ciidan ka ficli caabidi lwthani hada alamru arrinku hada kan waay wa min acmaali ahli shirki ayb wa min acmaali ahli shirki waxaa kamid a ahlu shirkiga acmaashooda min gayri maa taradudin noqnoqosho la-aan aw shakin ama shaki la-aanba waxaa kamida maa ayaa kamida yaqsidu ljuhaalu juhaasha ay ula qasdayaan ay ula qasdaan oo min tacdiimi maa shay weyneyntiis ah lam ya-dan illaahu alla aanu idmin bian yucadama in la weyneeyo waxaaba kamid uu kuleeyahay shirkiga acmaalu ahli shirki waxaa kamida jeeda acmaalu ahli shirki dadka mushrikiinta acmaashooda waxaa kamid a waxa ay juhaasha samaynayaan oo ah min tacdiimi maa shay weyneyntiis lam ya-dan illaahu alla aanu idmin bian yucadama in la weyneeyo tacdiimku laba nooc waay tacdiim sharciga iyo tacdiim hayru sharciga tacdiimka sharciga ah waxaa weeye waa midkii sunnada nebiga waafaqsan waay masalan nebiga caleyhi isalaatu wassalaam in la weyneeyo waay litu'minuu billahi warasuulihi watucadiruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu bukratan waasiila rasuulka alayh salatu slam in la weyneeyo allana la nazaho waay weynaynta marka rasuulka la weyneynayo asxaabu rasuulilaahi aa dariiqaas martay oo nebiga calayhi salatu wasalaam way weyneeyeen waxyaabo iyagu markaa qaarkood ay weyneyn u arkaayeen oo nebigu ka celiyena waa jirtay ogo waxaa kamid a maasha allah washita waa ka celiyey nebiga jacaltanii lilahi niddan waa ti uu yidhi waxaa kamid a yani ammaanta inay aada ugu xadgudbaan oo laa tuduruunii kamaa adrati nasaara bna maryam buu yidhi waxaa kamid ahayd haweentii nabigay ku tiri intay kor waa gabay waxbay tirinaysa markaasay tiri eh, fiina nabiyun yaclamu maa fii qadi annaga waxaan ugu jiray nebi berri wax dhacay og markaasu wuxuu yihi quulii maa kunti taquuliin wixii hore aada dhahaysa iska dheh fa inahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri wax dhacaayo allah maana cid kaloo taqaano malaha taas marka masaladaas waa ka celiya hadii la yidhaha marka nebigu qeybka ma ogeyn maaha in tacdiimkiisa meel looga dhacay ma aha horta saa u garanaa waxayna ilaahay isagaa qeybka og ma ogtahay caalimu lgeybi washahaada soo ma garanin waxaa kaloo iyadana sidoo kale jirta eh, nasaa-i oo wariyey nabiga calayh isalaatu wasalaam dad baa waxay ku yidhaahdeen yaa sayidana wabna sayidina fiiri nebigu sayid waa ahay oo ana sayidu waladi aadama wey haddana nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi quluu maa taquuluun hadalkan aada dhehaysan dhaha ow bacda maa taquuluun ama waxa aada leedihiin qaar ka mid ah dhaha walaa yastajriyanakum shaydaanu shaydaan iyuusan idinsii baadiyeynin intaad kan mashruuca ka tagtaan saad ii ammaanaysaan intaad dhaaftaan wax alla lahaa hayseynina ayna anas ibni maalik radiallahu canhu wuxuu yihi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aadaan u jeclay inuu yihi maca daalika fadhiga ugama kici jirin fadhiga ma aanan uga istaagi jirin annagoo weliba nebiga aada u jeclayn ogaal aan ognahay arrintaas inuu nacaayo darteed nabiga caleyh salatu salaam marka wuu nici jiray taas in loo istaago fadhiga looga kaco waa nici jiray iyadoo hadda istaagidaas hadda mas'alo aysa yani culimmadu imaam nawowi aimo badan ay ka hadlaan oy baneynayaan oo adilay wax keenayaan haddana laakiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam ba haddii uu ka tawaaducay hanadaa uga owleysan marka inaan ka tawaaducno nacam qof baa wuxuu ku leeya nebigu waa tawaaducayo laakiin haddii nebiga uu tawaaducayo shiikaan hadda joogo mau tawaaduco isaga nacam muxuu dadka u dhahaa halii istaaga iyo muxuu dadka ugu kalifa waxyaabaha marka nebigu uu dadka ka celiyey ee uu ka reebay ee tacdiim waxaa kamid a ah, mucaadi ibnu jabal radi allahu canhu xadiidki ibnu maajah uu werinaya min xadiid ibni abi awfa waxaa yimid mucaadi ibnu jabal ayaa shaam shaamu ka yimid wuxuu soo arkay baadariyaalka reer shaamoo loo sujuudo soo arkay markaasuu wuxuu nabiga uga haboonba sujuudan markaasuu nebigu usujuuday markaasuu yihi low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddaan qof amrayo inuu qof usujuudo haweentaan amrilaha inay ninkeeda usujuudo laakiin ilaahay maana cid kale looma sujuudo haddaad tiraa marka wax kasto nebigaan usujuudaa nebigaan u rukuucaa tacdiimaan ka wadaa nebigaan weyneyna haddii la yidhaha ruxan dhaafna aad tiraahdo may nebiga ma adiga yarayna ood nuqsaamina khalad tacdiimka nebiga ou rabo allana uu rabo waxaa weeyaan waa tacdiim sharciga waafaqsan waanaa haddayse sharcigu tacdiimku aan waafaqsanayn maya walidaalika miladan islaamka diin lislaam waa bayna alguluwi waaljafaa iyadoo xadgudubna ma ahan gaabinna ma aha dhexdhexaad wasadiya weyaan soo ma garanin ambiyada ilaahay nasaarada waa ku xadgudbeen oo qaar waxay ka dhigeen ilaahiyo nasaarada magaciisa ilaah waaya dheheen yahuudna waa kusii xadgudubtoo qadarkiisii waa gara waayeen ibnu zina waayay dheheen walciyaadu billah muslimiintii marka maxay yidhaahdeen addoon alla waayay dheheen nabi ciise rasuulka ilaahay walidaalika nabigana saas unbaa la dhahaya sala allahu alayh waali wasalam waa rasuulku addoonka ilaahay rasuulka alle dad marka nebigu waa ku xadgudbeen oo waxay gaarsiiyeen yacni awsaaf alle leeyahay ku sheegeen kuwa kalena nebiga calayhi salaatu wasalaam jafaa ay ku sameynayeen labadaba marka ma aha nebigu waa la ammaani karaa laakiin ammaanto inay xadkeeda leedahay ammaantoodii xad dhaafta lama ogola waxaasoo dhan marka adiladaas waxay tusayaan huluwiga eh, inuu qofka iska ilaaliyo ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa asaarim ulmunki ayuu ku sheegaa eh, tacdiimka tacdiimka sharciga iyo midka aan sharciga ahayn iyo kaas uga hadla maa ayaa weyaan markaas ayaa kamid waxyaabaha yani acmaalu ahli shirki maa ayaa kamid yaqsiduljuhaalu ay u qasdayaano min maa shay weyneyntiisa lam yadin illaahu alla aanu idinba an yucadamaa in la weyneeyo kaman yalud wadaalika kaagaasina kaman axad oo kale weyaan yalud magangelaayo bibuqcatin meel ow amase xajarin dhagax ow amase qabri meytin mid dhintay qabrigiis magangelaayo ow amase bibacdi shajari geedaha qaarkood magangelaayo mutakidan xaal uu yahay midkii samaysanayo lidalika almakaani meeshaas ka dhiganayo ciidan ciid ka dhiganayo oo sanadkiiba uu mar usoo qasdayo ka ficli caabidil awthaani asnaamta kuwa caabudayo ficilkooda oo kale sida ay sameeyaan kuwaas oo kale tan marka iyadu waa kasoo hadalnay uma aziyaaratu calaa aqsaami halaahatin yaa ummata alislaami fa inahu azaa'iru fima admarah fii nafsihi tadkiratan biاlaakhira uma adducaa lahu walilamwaati bilcafwi waasafxi can izallaati walam yakun shada rixaala naxwaha walam yaqul hujran ka qowli sufaha fatilka sunatu atat sariixa fi sunani almuhbatati asaxiixa aw qasada adducaaa watawasula bihim ila araxmani jala wacala fabidcatu muxdathatu dalaalah baciidat can hadyihi risaala wain daca almaqbuura nafsahu faqad ashraka biاllahi اlcadiimi wajaxad lan yaqbl allahu tacaala minhu sarfan walaa cadlan fayacfuu canhu id kullu danbin muushiku lgufraani ila itikaada nidi liraxmaani halkan sheekh wuxuu uga hadlaya ziyaarada ziyaarat lqubuur buu halkan uga hadlaya ziyaarat lqubuur saddex qaybood buu u ziyaara sharciya ziyaara sunniya ziyaara shirkiya ziyaara bidciya ziyaarada sharciga ah ee sunnada waafaqsan dhowr daabid buu u sameeyey dhowr daabit ayuu u sameeyey daabitka koowaad waxay tahay baacidka ziyaarada inuu sameeyo oo qubuurta booqdo waxa ku bixinaayo waa inay tahay tadkiratan lilaakhira aakhira inuu ku xasuusto taas waa mid daabidka labaad waxaa weeyaan in uusan safar u aadin inuusan safar u aadin daabidka saddexaad waxaa weeyaan inuusan hadal xun dhehin hadal xun inuusa dhihin saddex waay saddexda adiladooda sunaday ku caddahay markii saddexdaas la waayo ziyaarada waxay noqonay ziyaara sharciya suniya kan koowaad yani eh, inuu aakhira ku xasuusto rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha fainahaa tudakirukum alaakhira qubuurta booqda waa idinka reebi jiray markii hore inaad qubuurta booqataan hadda qubuurta booqbuu yidhi fa inahaa tudakirukum alaakhira aakhira idin xasuusine booqashada qubuurta aada booqataan aakhira ayay idin xasuusinaysaa xadiidkaas buraydata bnu lxusayib ayaa wariyey fii saxiix muslim uuna ku sugan yahay taas marka halkaas ujeedada horta qubuur loo booqda saas waay ee in nadar ama shardi laga soo xirto ma aha waa gefsan yahay qofka ziyaarada u aada inuu nadar kasoo xirto ma garan ka horta waxaa loo baxaa in aakhira lagu xasuusto tan labaad oo ah inuusan safar u gelin xadiidkii nabiga u daliila sal allahu alayh ali wasalam saxeyn ay wariyeen min xadiidi abi hurayra oo abi saciid alfaadiisaa kala duduwan xadiid abi basra basrka min abi basrka alkifaari wuxuu ahaa laa tushaddu rixaalu ila ilaa talaatati masaajid safar gaadiid looma adkaysto ilaa saddex masjid maahane saddex masjid unbaa loo safraa ogow safarka aan ka hadlayno waa safar cibaado waay waa safar cibaado oo meelo meel mucayana barako ay leedahay darteed loogu safraayo ma jirta ilaa saddexdaas maaha waxaan ka hadlayna waa safar cibaado ah ka hadli mayna safar tijaare iyo dalabulcilmi iyo meeshaas waa ku baxeen safarka tijaarada qofku meel mucayana ma rabee ujeedkiisu waa tijaaro soo ma garan safarka qofka hadduu ganacsi rabo ganacsiga unbaa u daran hadduu ganacsigiisa ka helaayo meeshaas oo aada dus ka helaynina meel kale u aadaya meel isaga u caleemo saaran ma jirto waa la ogyaha taas soo ma garan haddii safarku ou yahay dalabulcilmina ujeedkiisa waa cilmiga hadduu ka helaayo magaaladaasna waa aadaa hadduu ka waayana meeshii culuma joogtou tega asaga meel u caleemo saaran oo calan ugu mudan yahay ma jirto laakiin midka nebigu ou ka digaayo waxaa weye ee ou diidaayo safar meel mucayana la caleemo saarto oo loo tago liajli lcibaada loo tago ama loo tago yani liajli makaankaas meeshaasaa barakaysan darteed walidaalika saddexdaas masaajid waxaan ahayn masaajida kale barakad gaar ah oo loo aadaayo ma jirto meeshii salaad kugu qabaton baad ku tukanaysaa haddii kan kugu qabatana waa ku tukane haddaad south hall joogtana kaas meesha ku yaalan baad ku tukanay ee kana aniga calan iigu dhacay meel walboon jooga halkaana deero usoo raaca ama baaba usoo raacaya haddaad tiraa xadiidkaas soo gelay laa tushaddu rixaal sooma garan laakiin saddexda masaajid ee nebigu sheegay iyaga gurigaaga inta ka baxdo tigid goosato ay ayaga tegi kartaa nacam liajli inaa kusoo tukato darteed aa utegi kartaa sababtoo ah barako ninkii marka meelaan meelahaas ahayn rasuulka sal ly slam wuxuu yihi saddexdaa meel unbaa safar loo adkeeya xadiidka waxuu kusoo arooray khabar ahaan waxuu kusoo arooray yani bimacna alkhabar laakiin nahyi unbaa loo jeeda waa khabarun bimacna nahyi waxaana kutusaysa riwaayada abi saciidin alkhudri nabiga sal l slam uu yihi laa tashuduu arixaala laa tashuddu arixaala riwaayada abi saciid waa nahyi sariix ah u raran ha u adk ha adkaynina gaadi si halkaas safar ugu aadaan meel aan saddexdaa masjid aan ahayn dadka marka raba inay wax wareeriyaan waxay dhahaan oo dadku waakaasa waxay u safraan tijaare iyo cilmi iyo dalabulcilmiga loo safraa iyo yaa waxaas diiday kuleeyiin yaa xadiidka yaa soo geliyey kuwaas sideeda sideedaba yaa ayaga xadiidka soo geliyey ilaa maxaa yeele cumuum kastaa waa cumuum kastaa wuxuu ku saabsan yahay unb unb unbaa soo gelaayo wixii ka baxsan maba gelaayaan asalba awalba maba soo gelaynin xadiidkaasna marka waa kaas isaga inaan safar loo adkaynin ziyaarada haddii safar loogu baxo sunanimo waa ka baxaysa walidaalika nebiga sal allahu alayh wali wasalam qubuuraha baqiicuu booqan jiray hooyadiis markau booqdayna uma uusan qasdin asagoo maka u socdo ayuu abwaa meesha la yidhaahdo ku leexday hooyadiisaa ku duugnayd waa booqday soo ma garan nebigu mar uu safar ziyaaro ugu qasday oo safar ugu baxay ma jirto safar ugu baxay malaha fahamka asxaabta marka muxuu ahaayeen waxaa laga yaaba bacdinaas inay dhahaan waxa laga hadlaya waxaa weyaan masaajidda oo macnuhu waxaa weeyaan masaajid la nadro in lagu tukadaa oo waxaan ilaahay u nadray inaan masaajid hebel ku tukada la dhahaa ma jirto ilaa saddexdan masaajid ayay kuleeyihiin jawaabta waxaa lagu waxay culamada ku jawaabeen xilligii saxaabada waxaa dhacdayba abu hureyra allahu canhu inuu baxay oo duuru saynaa aaday xadiis saxiixa duur saynaa buu aaday waa ka yimid basrata bnu abi basra arkay markaasuu wuxuu yihi min ayna qadimta xageed kasoo gashay markaasuu yihi duuru saynaa aan ka imid meesha ilahay nabi muuse kula hadlay markaasuu wuxuu yihi haddaan adiga ku ogaa lahay ma baxdeen ayuu yihi maxaa yeele nebiga waxaan ka maqlay laa tucmalu lmatiyu ilaa ilaa halaaati masaajid saasaa nebiga kama abu hureyra waa iska aamusay marka hadduu abu hureyra daliil kala haayo ama faham kale waa isaga celin lahaa oo kula niqaashi lahaa waa u sallimay marka waa ka aamusay duuru saynaa marka masaajidkuma oolin maxaa yal meel la degan yahayba maba ahaynba soo ma marka haddii la yidhi beeshaas aadideedii hadduu saxaabiga xadiidkan u daliishaday idan xadiidku masaajid iyo keyrkiisba waa camimaa marka masjid iyo keyrkiisba waa soo gelayaan marka dhinac kale haddaan aan aadno usuulka haddii masaa qowlkooda haddii la qabto masaajidii la diiday in loo safro masaajid yani in nadar loogu galo ee layihaha masjid hebel inaan u safro ayaa nadar ku gala haddaad tiraahda masalan masjid ku yaalo soomaaliya oo kalean waxaa nadar ku gala inaa kusoo tukado haddii laguu diiday inaad fuliso nadarkaas oodan usafri karinba hadee maasiwal masjidaa uga owleysanba xukunka maa masaajid haddii la diiday masaajid keyrkiisaa loo ogolaana masjidaaba ka fiican faxwa alkhiaab ayuu kusoo galaa marka min baab faxwa oo waxay mid tahay falaa taqul lahumaa ufsin oo kale waalidkaa uf hadhihin lagu yiri haddii lagu yiri uf hadhihin inaad disho makuu banaan tahay ma banaana dilku waa ugu owleysan yahay uf dhihideeda ma ogtahay masjid haddii la diiday suuq iyo meel kale iyo meel qabri ku yaalana masjidaa uga owleysnaa lahaa haddii masaajid la diiday qabri iyo masaajid fiican masjidkaa fiican soo maa labadasi marka meelay uga baxaysa malaha arrintaas tan saddexaad marka shardiga saddexaad sheekh uu sheegay waxaa weeyaan marka masaladan aada looga niqaashay culimadana waa jiraan culimo bana banaynayso dhahayso eh, eh. culimo waxaa jirta banaynayso oo dhahayaan safar in lagu galaa eh, ziyaarat lqubuur in loo safraa way banaan tahay waa banaan tahay culimo dhahayso iyo culimo xarimayso oo diidayso xadiidka ag istaagtay laakiin wax sunno waayo dhahaya ma jiro qowlkaas ma jiro waa sunna in loo safra wax dhahaya ma jiro waa beyna mubiixin wa muxarim labadaas waay ninkii baneeye marka maxaad daliil haysaa marka la yiri wuxuu yihi nahyigan waxaa lagu xambaaraa karaahatu tanziih karaahatu tanziih see loogu xambaara nahyiga haddii la idlaaqo taxriimaa lagu xambaaraya daliil marka ma daliil yani daliilkan wuxuu uga jawaabo saxiix ma keenin marka hadday culamada iskhilaaftana kii daliilka wataa anaga naga raaciyey asxaabu rasuulillahina iskuma khilaafay arrintan culimmada isku khilaaftay culimmadii dambe waay a-imada shaaficiyada masaladan maxay ka qabaan waa isku khilaafeen iyaga xataa alqaadi xusein oo culimada khuraasaaniyiinta kamid a iyo iyo abu muxamed aljuweyni asxaabu lwujuuh ayuu kamid yahay abu muxamed aljuweyni imaam alxarameyn aabihiis oo shaaficiyada kamida waxay dhaheen ma banaano qubuur in loo safro ha ahaato qubuur owliyo qubuur ambiyo in loo safro ma banaano nebiga calayhi salatu salaam qabrigiisa masaajidkiisaa loo safrayaa kadibaa nebiga la diyaarinaa qabrigiisa waxa loo safrayo waa masjidka sida labada ragca loogu tukado dabadeedaa qabriga nebiga la aadaa sala allahu alay slam ma diidanin qabriga nebiga in la booqdo ogaada labadaas imaam saasay qabaan abulmucaali iljuweyni iyana inay banaan tahay qabaan maalikiyada qaaday ciyaabaa kamid a ragga diidan safarka xanaabilada waxaa kamid a ah abulwafa ibnu caqiil ibnu bardaa kamida ah, waa badan yihiin aimadu marka saas iskugu khilaafeen amaa saxaabadana isku khilaafeen khilaaf lagama soo rarin baan ka wadaa nacam asxaabu rasuulilah sidaa darteed marka in qubuur loo safro iyo qubuurta in ziyaarto kale laba waay haddaadan u safraynin qubuurta waa booqo kartaa lama diidana laakiin safar iyaga dartood loo baxaayo qabri hebel ama hebelaayo ku yaala maya nacam xadiidku taas waa waxaan ka hadlayn hadhow ziyaaratu lqubuura la diiday iyo saana la yiri iyo looma baahno tan saddexaad waxaa ubaa midka saddexaad hadal xun inaan lagu sheegin ziyaarada marka la sameynayo oo nabiga sal l sl wl kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur fazuuruuha walaa taquluu hujran walaa taquluu hadhihina hujran weyaan waa bidami lhaa hujran hadal xun hadhihin inuu yiri saddexdaas marka hadal xun haddii la waayo safar la waayo aakhira lagu xasuusanayo ziyaara sunniya waana fiican tahay macana waa midii nabiga sameyey sala allahu alayh wasalam haddii mid kamida la helo haddii yacni safar iyo kale oo la socdo waxyaabahaas oo kale ama hadal xun meesha lagu sheego ziyaara bidciyay noqona hadduu hadalku gaalnimo yahan shirkiyo darsiga damaan insha allahu tacaala aan taas uga hadli doonaa marka ziyaarada masaladeeduna masaa-il waaweyn waayo culamada ay kutub waaweyn ka qoreen sheikhulislaam ibnu taymiya dhowr kitaabo ka qoray fatwo yar oo waxaa jirto fatwa fi ziyaara oo ka qoray waxaa jira kitaab weyn oo kitaabka ugu weynba oo masaladan ka qoray waxaa la yidhaha aradd cala alikhnaai ama alikhnaaiya ayaa la yihaahdaa ama istixbaabu ziyaara sharciya waxaa kaloo ka qoray kitaab la yihah aljawaab albaahir fi zuwaari almaqaabir iyuu ka qoray mucalimiya taxqiijiyey kutub badan baa laga alifay baabkaas asarim lmunki fi radd cala subkina ibnu cabdilhaadi ayaa axaadiista ziyaarado aada u tasabucay axaadiistan dadka qaar mukhaalifiinta ay soo deliishanayaan aada uga hadlay waa iyadana kitaab aada iyo aada u qiimo badan oo aada u faa-iido badan saarin munkiga kutubahaas dhan baa laga alifay dadka mukhaalifiintana kutubay ka alifeen casharka dambaan insha allahu tacaala ku faahfaahin doonaa hada bilahi tawfiiq sala allahu wasalaamu calaa nabiyina mxamed